بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد cashirkeennu maanta wuxuu ku saabsan yahay suuratu alghaashiya ama suuratu hal ataak ama isku wada daro suuratu hal ataaka xadiidu alghaashiya suuratu alghaashiya waa suura makiya ah oo soo degtay nabigeena calayhi salaatu wasalaam xilligii maka uu joogay arrintaana culimmadu way isku raacsan yihiin oo khilaaf kama taagna qayb tiraahda waa suuratu makiya ku gaabsata iyo qaybo soo guuriyey ijmaac oo yidhaahda khilaaf kama taagna ama culimmadu waa isku raacsan yihiin sida ibnu catiya fi lmuxarari alwajiiz ibnu اljawsi fi zacdi اlmasiir shawkani fi fatxi اlqadiir iyo ibnu caashuur fi اtaxriiri waاtanwiir iyo rag kaleba waxay ka soo guurinayaan culimmadu inay isku raaceen suuraddani inay ku soo degtay nabigoo jooga sala allahu alayh waali wasalam maka tartiibka nusuulkeedu suuradahay u dhexaysay laba qaybood bay culimmadu u qaybsan yihiin culamo tiraahda suuratu اlkahfi iyo suuratu daariyaad bay u dhexaysay oo iyadu waxay soo degtay suuratu daariyaat kadib iyo suuratu اlkahfi ka hor inta u dhaxaysay soo degtay iyo culamo yidhaahda maya suuratuulkahfi iyadu way ka dambaysay iyadana suuratu shuuraa ka horraysay shuraa iyo kahfi bay u dhexaysay iyo kahfi iyo daariyaad bay u dhexaysay oo dhammaantood wada suwar maki ah labadaa qowl bay culimmadu leeyihiin suuraddani saddexdii magaceen tilmaannay suuraddani saddexdii magaceen tilmaannay saddexdii codkaa soo noqonaya codkuu soo noqonaya suuraddani saddexdii magacee aan tilmaanay magaca ugu caansaneed kuma tafsiirka iyo masaaxiftiyo waa suuratu alkhaashiya axaadiidta suuraddan ka hadlaya iyo nabigu calayhi isalaatu wasalaam salaadaha inuu ku aqrin jiray magac intaa ka dheer bay sheegayaanoo suuratu hal ataaka xadiidu lhaashiya aayadda hore oo dhan bay suuradda magac uga dhigayaan culammada qaar waxaad arkaysaa a'imada xadiidka iyo tafsiirka iyagoo mar iska soo gaabsanaya odhanaya suuratu hal ataak saddexdaa kii la yidhaahdaba iyadaa loo jeedaa magaca lug badan ee la isticmaalana waa suuratu lhaashiya erayga aayadda ugu aayadda ugu horeysa ay ku dhammaato oo hal ataaka xadiidu lkhaashiya ah ayaa suuradda magac looga dhigay suuraddani fadli gaar ah oo haddii la aqriyo ajir laga helayo oo gaar oo qur-aanka kale ka duwan ma laha laakiin waxay leedahay in nabigu calayhi salaatu wasalaam iyada iyo suuratu laclaa oo ka horeysay salaadaha jumcada iyo ciidaha uu ku akrin jiray salaadaha ciiddana waa ku aqriyi jiray labadoodaba salaada jumcadana waa ku aqriyi jiray hadday laba maalin maalin isugu yimaadaan ciid iyo jumcana labadaba waa ku aqriyi jiray nabigu sala allahu alayh alih wasalam taasoo tilmaamaysa in suuraddaasi ay sunno tahay salaadahaas in lagu aqriyo oo sunanimadeedaas ay suwar badan dheer tahay sabab gaaray suuraddan ku soo degtay ma jiro intii suwarka makiga ay ku soo degi jireen waa dee mushkiladii jirtay ee la daweynayay ahayd oo laba arrimood oo arkaanta iimaanka iyo alla diintan in la rumeeya ka mid a unbay sida suwarkii hore ka hadlaysaa mid waxay ka hadlaysaa alimaan bilyowmi alaakhir maalinta aakhire in la rumeeyo ay qiyaamo iman doonto iyo dadka in la xisaabin doono inna ay janno geli doonaan iyo nicmooyinkay helayaan waa ciddii rumaysay ee raacda inna ay cadaab geli doonaan iyo sida loo cadaabaya qaybo ka mid a ah, waa dadka beeniyey ama raaci waayey ku dhaqmi waayey saa darteed dadku inay laba qaybood noqonayaan in rumaysay oo waxyigan iyo diintan raacday oo qaadatay oo ku dhaqantay oo janno iyo raaxa iyo nicam hesha iyo in beenisay diidday raaci weyday ku dhaqmi weyday oo cadaab iyo naar iyo kulayl la kulma alimaan bilyowmi alaakhir iyo waxyaabaha dhacaya nicmooyinkii iyo ciqaabta qaybta horaa suuradda lagaga sheekeynayaa qaybta dambe suuradda waxaa lagaga sheekaynayaa ilaahay iyo jiritaankiisa qudradiisi iyo awooddiisi iyo aayaadka ku tusaya ilaahay in la rumeeyooo la caabudo inay tahay markaasaa kownkan iyo abuurkiisa sida suwar horeba aan ku soo marnay baa qaybo siyaabo ka duwan sidii hore looga tilmaami doonaa bunaanadkana mar labaad ciddii ilaahay sidaa u rumayn weyda o u aqoonsan weyda kulan iyo xisaabtan kulul inuu aakharo ka dambeeyo cadaab ilaahay oo weynna uu jiraa mar labaad lagu soo gunaanadayaa marar badan qur-aanku in ilaahay iyo aakhare la rumeeyo aad bay isugu daraan aayaadka qur-aanku sunnadana marar badan waxaad arkaysaa man kaana yu'minu billaahi walyowmi alaakhir qofka ilaahay rumaysan aakhare iyo xisaabna rumaysan saa darteed labadaas ayay aad looga hadlaa waxyiga iyo risaaladuna ilaahay in la rumeeyo waxaa raacsan dee hal la caabudo in la rumeeya waxaa raacsan in berrii xisaabtan iman doono qof walba xun iyo san lala kulmi doono ilahi wuxuu yidhi hal ataaka xadiidu lghaashiya wujuuhun yowmaidin khaashica caamilatu naasiba taslaa naaran xaamiya tusqaa min caynin aaniya laysa lahum طacaamu ila min dariic laa yusminu walaa yugnii min juuc intaas waxaa lagaga hadlay qiyaamadu inay dhici doonto iyo dadka aan rumaynin waxay la kulmi doonaan hal ataaka waxaan ka dhigi karnaa laba macnoba way yeelan kartaa in su-aal laga dhigo looga jeeda wuu kuu yimid ama haddaan kuu sheegaynaa ee dhegayso hal ataaka ma kuu yimid xadiidu alghaashiya qiyaamada dadka wada dabooli doontaay xogteedii iyo khabarkeedii iyo warkeedu ma kuu yimid ma ku soo gaadhay ma lagaaga warramay ma laguu sheegay waa hal xarafka haddaan su-aal laga dhigo suurado badan oo qiyaamada ka horreeyey oo ka hadlayeyna way jiraane oo horay nabigu warku waa ugu yimid haddana su-aal baa loogu celin karaa hal bimanaa bimacnaa qadna waa laga dhigi karaa hal ataaka qad ataaka waxaa kuu yimid oo hubaal ah xadiiulghaashiya qiyaamada warkeedii iyo khabarkeedii oo hubaal oo xaqiiqa ah waa kuu yimid waa ku soo gaaray aayaad horo badan baa soo degay qur-aan badan oo horaa lagaga sheekeeyey tanna tiibay lamid tahay taho daba socotaa qiyaamada maxaa dhici doona suurada qaarkood waxaynu ku soo marnay isbedelka adduunkan abuurkiisiiyo samayskiisa ku dhici doona baa suuratu takwiir oo kaliya laga soo sheekeeyey samadoo la dumiyey dhulkan oo la bedelay buurahoo dhaqaaqay badihii oo la kululeeyey iyagii oo laysu wada furay baa laga soo sheekeeyey hadda waxaa laga sheekaynayaa qiyaamadu markay dhacdo ee xisaabtankeedu yimaado dadku siday ku iman doonaan wujuuhun wejiyada qaar yowmaidin maalintaas khaashicatun way dullaysan tahay dulli badan baa ka muuqda murugo iyo tiiraanyo badan baa ka muuqata walwal iyo walbahaar badan baa ka muuqda weji xumo badan baa ka muuqata oo laba nooco laba qaybooda midna waa korka iyo muuqaalka midna waa walwalka iyo murugada iyo naxdinta keentay ee qayb ka mida ay la madoobaadeen wejiyadaaba ilahay wuxuu ku tilmaamay khaashicatun oo dullaysan dullinimo badan baa ka muuqata dullinimada faraha badan meelo badan baan ku soo marnay ama soo sheegnay oo lagu faahfaahiyey mar ilaahi wuxuu yidhahy subxana taala wujuuhun yowma hadda waxaa lasoo hormariyey dadkii dhibku gaarayeen aakhara rumaysnayn muuqaalka say ku iman doonaan marar badanna dadka ahluljannaha la soo hormariyaa qur-aanka ilaahay waa kii ku tilmaamay mathaaniya lamaano weeye mar walba waa laba isla socoto haddii wax lagaa reebo waxbaa lagu faraa haddii wax la ammaano waxbaa la caayaa haddii dad xunxun la sheega dad wanaagsan baa la sheegaa haddii lagaaga diga dariiq xun dariiqa fiican baa lagu sharxaa sidaasay u wada socotaa ee dadka ka cararaay xagga aada aan lahayn ma laha iyo way xun yihiin kuwii fiicnaa aan la sheegin ma laha hadda waxaa la soo hormariyey kuwii xumaa kuwa fiicanna way dambayn doonaan mararka qaarkood marka la soo hormariyey dadkii fiicnaa yaa waxaa la yidhi kadib wawujuuhun yowmaidin baasira tadunnu an yufcala biha faaqira wajiyada qaarkoodna way dullaysan yihiin waxay hubaan ama ay filayaan in lagu samayn doono faaqiratun musiibo weyn oo dhabar jab inuu ku dhacayo marna naasicaad baan ku soo marnay iyaguba inay qirayeen oo diideen qiyaamaa jirta maxay yidhaahdeen marka tilka idan karatun khaasira haddiiba ay dhacda in laysa soo nooleeyo walla waa soo celin lagu khasaaro lagu hoogo lagu baaba'ay bay yidhaahdeen tiibay faraha ku hayaan marka inay madoduloobaan oy walwalaan oy walbahaaraan way mudan yihiin marna waxaa la yidhaha wujuuhun yowmaidin calayha habara boodh baa saaran iyo siigo tarhaquhaa qatara waa madow yihiin tarhaquhaa waxaa dabooshay qataratun madow madow baa saaran boodh iyo dabaylla waa saaran yihiin waayo qubuur iyo ciid bay ka soo baxeen fidaahum min alajadaati ilaa rabbihim yansiluuna waaye qubuurtii iyo boodhkii baa laga soo baxay boodhkii iyo ciiddiina waa saaran tahay walwal iyo murugana waa u dheeraaday weji madow oo wasakhaysan waay weji madow oo wasakhaysan waaye habeen mugdiya inuu mujoogo aad moodaa marka madowgiisa si aayado kale lagu tilmaamay mar waxaa la yidhi indhaha suuratu naasicaad absaaruhaa khaashica wejiyadan indhahoodu way dullaysan tahay marna suuratulqalam baa waxaa lagu yidhi yowma yukshafu can saaqin ويudcوna إلى السuجuudi falaa يstaطيicuun khaashicatan absaaruhum tarhaqhum dila wejiyadoodu waa dulaysan yihiin dulli baana daboolay dee gaal aakhare la keenay albaabadii naarta iyo cadaabtuna hortiisa ka muuqdaan ilaahay xisaabtiisana wuxuu geystay aan jirin hadda ka hor namaba dhici karta taagnaayay run ku noqotay fa basaruka alyowma xadiidun noqday indhahaagu aad bay u dheereeyaan ay u afbadan yihiin waxaad ark diidi jirto o dhan baad hortaada ku aragtaa la yidhi waa gar inuu walwalo walbahaaro dulli iyo madow badan wejigiisa ka muuqdo laakiin adigu ma mudna inaad isdhigto meeshaas oo kaleeto oad halkaas oo kaleeto isbaddo adigoo rumayn kara oo iimaan la iman kara oo wejigaagoo nuuraya iman kara caamilatun mid shaqaysay oo dadaashay oo dhibootay weeye adduunka naasibatun kuna dhibootay oon ajir ka helaynin caamilatun waxaa looga jeedaa adduunyadii orod iyo dadaal uma yarayn qaar badan oo ka mid ah cibaaday naftu kaga baxday oo diimahan kale markaad aragtaan qaarkood say u cibaadaysanayaan ee naftaan la dagaalamaynaa u leeyihiin in allah rumaysanoo iimaanka inta kale ka khaldan tahay oo diimo la bedelay iyo kuwa la nasakhay haysta kuwa baadariyo oo duurka u galay kuwaad hunduusiya arkaysaa dhulka qooxda ku galgalanaya kuwaa diintooda daacadnimoay u yihiin meelo iska duraya xubna iska goynaya dhiig iska daadinaya kuwaa cibaado ay cibaadaystaan xayawaan aan fiicnayn isu dullaynaya miyaana kuwa doonli caabudaya oo barakaysanaya oo dhunkanaya oo guryo u dhisaya rootigu goostayna ka daba goosanaya intaa wanaag baad ku gaari buu islahaa wixii oo dhanna ka kac buu noqday waayo waxba lagama aqbalin in laga aqbalana waxaa diiday gaalnimada soo ilaahay ma dhihin wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa annahum kafaruu billaahi wa birasuulih ilaahay rasuulkiisay beeniyeen waxba in laga aqbalana waa diiday waayo ilaahay wuxuu ka aqbalaa dadka ilaahay ka cabsada innamaa yataqabbalu allaahu min almuttaqiin iyaga dadaalkoodii iyo camalkoodii awey waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manhuuran waxay sameeyeenoo dhan bacaad iyo wax la daadiya aan ka dhigna waxba aan iska biirsanin eber baa laga dhigay hadday dadaal iyo ixsaan dad u sameeyeenna adduunka inay wax ku heleen baa laga yaabaa aakharase waxba uma yaallo saa darteed bu ilaahay inugu yidhi fii suurati اlkahfi bay ahayd baan u malaynayaa qul hal unabiukum biاlakhsariina acmaala aladiina dalla sacyuhum fi اlxayaaةi اddunya wahum yaxsabuuna anahum yuxsinuuna sunca ma idiin sheegaa kuwa camal ahaan khasaaraha badan waa kuwa adduunka dadaalay iyagoo isla saxan oo isla toosan wax fiican baad samaynaysaa isleh laakiinay been ahayd mala beena uu ahaa ulaa'ika aladiina kafaruu biaayaati rabbihim wa liqaa'ih waa kuwii aayaadka ilaahay iyo la kulankiisa aakhara beeniyey faxabitat amaalahum acmaaluhum camalkoodiibaa buray falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasnan aakhara miisaan loo saara camalba ma lahaba isna waxba uma dhigmo waxba ma gooyo nabigeennuna waa inoo tilmaamay inay sidaasoo kale noqon karaan dad innaga ah oo muslim ah inay camal samayso laakiin uu kaa khaldan yahoon laga aqbalin waakiinay kiina yidhi man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa huwa raddu qofkii camal sameeya kii diintayadu sheegtay aan ahayn waa lagu soo tuurayaa waxba kama jiraan salaadaan jirin haddaad tukato oo soon aan jirin aada soonto oo xajaxaj aan jirin aad xajido oo cumre aan jirin aad cumraysato oo camalkan aad samaynaysaay ama uusan ikhlaas ilaahay dartii ahayn ama alla sharcigiisii hadyigii nabiga aas uusan waafaqsanayn fa huwa raddun dadaal iyo dhib kuuma yara lagaana aqbali maayo waxaan xasuustaa annagoo dhallinyaraha nin agtayada habeen barkii kici jiray sagaal sac beenimo haddii la gaaro waa soo jeedaa waa wardinayaa waa cibaadaysanayaa waagaa ugu baryayaa ninkaasi inuu bartana ma raba sida ilaahay u caabudi lahaa isaguna ma yaqaan wuu qardajeexayaa marka cabaar markuu aamusnaadee nuunuuleeyaba waaad wuxuu hoos u nuunuulahaa ma garanayne wuxuu ku gebagabayn jiray tallaa ilaahayow tolbeele nabiow idinkuma dikri baa tallaa ilaahayow tolbeele nabiow tallaa ilaahayow tolbeelay nabiow halkaasuu ku gebagabaynayaa waa loo tegay la keli waa waxaan dikri meehe kollaba soo jeedayso ood ilaahay xusayso laa ilaaha ila allah markaad badelkaa labadan leedahay marbaad ilaahay nabiga magacooda sheegayso laa ilaaha ila allah moxamedun rasuulullah dheh intaasaa dikri oo kelimatu tawxiidka u fadli badane waa laga yaabaa marka adigoo dadaal isleh ama wax badan oo khayr ah samee isleh camal aad ku dhimanaysay inuu eber kaa noqdo sababtoo ama ah ilaahay dartii kaama aha ama diintii sharciga islaamka ma waafaqsana ninkii salaada afarta ragcadood tukaday subax ee madaxa ka xanuunsanaa yaa waxaa lagu yidhi war afar lama tukado labaa la tukadaa afar waxay tari weydeen mee laba tari buu yidhi haddaa adigu isku fasaxda diinta sidaasaad ka dhigiyo waxaad dhihi salaad soolaa ma laba kalaba badi oo khayrka badi oo ku daro subaxii afar ka dhig subax afar haddaa ka dhigta maajir baa laguu qori mise way kaa buri waxaa lagu barayaa salaadu iyo cibaadaadka ilaahay la caabudayo haddaan nabi loo baahnayn lababa soo direen du qof walba isagu jid iska jeexan karo nabigu wuxuu inaga hadlay soonka iyo salaadda aan tukanayno ruba saa'imin laysa lahu min siyaamihi ila اljuuc waruba qaa'imi laysa lahu min qiyaamihi ila sahar badanaa qof maanta o dhan sooman oo gaajo mooye in ajir aan helayni badanaa qof caawoo dhan salaad u taagan oo soo jeed mooyeen ajir aan lahayn sidii lagaga aqbali lahaa buusan samayn marka camalka aad samaynayso iska hubso mar walba dib ugu noqo inuu kuu saxan yahay haddii kale maad cidlaana ku lugoodaa laga yaabaa sidaa darteed yaxsabuuna anahum yuxsinuuna suncayeena kugu dhicin ha noqonin caamilatun way shaqaysay oo way dadaashay naasibatun way un dhibootay oo ajir aakhara ma helin way camalkeedaa qallocsanaa taslaa waxay ku guban naaran naar bay ku guban xaamiyatan oo kulul waataan soo marnay yaslawnahaa yowma addiini maalinta qiyaamaday ku gubanayaan naarta islowhaa fasbiruu aw laa tasbiruu ku gubta ama adkaysta ama hadkaysanina sawaaun calaykum waa isuukiin mid inamaa tujzawna maa kuntum tacmaluun in lagu gubanayo weeye naarta naarta marka saa loo gubto ilaahay naga badbaadiye jirkii uu dareen la'aan noqon lahaa waa lagu bedeli kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan hayrahaa harga cusub baan ugu harag cusub baan u xidhaynaan ugu bedelaynaa maxaa looga dan leeyahay liyaduuqu lcadaab cadaabka inay dhadhamiyaan way ku gubtay haraggiibaa gubtay mid cusub kulayl cusub iyo dareen cusub waay naartuna sideedayba u kurusha wamaa adraaka maa hiya naarun xaamiya naar kulul waay naarullaahi lmuuqada naarta ilaahay la huriyey waay waa la hurinayaa naar huraysa oo gubanaysa walciyaadu billah dabkan innagu aan aragnay ee kulaylkaad aragteen leh ayaa nabigu wuxuu yihi juzun min sittatin min sabciina juzan min jahannam toddobaatan marka laga dhiga hal gabal oo kamida waaye lixdan iyo sagaal haddii lagugu daro maxaad u malayn kul oo lamida ilaahay naga badbaadiye wax aadam u adkaysan karo ma aha liibaanta lagaga badbaadana waa un iimaan iyo camal saalix yatuufuuna baynahaa wa bayna xamiimin aan yusqowna usqowna min wasuquu maaan xamiiman baan leh faqaaca amcaahu calooshiina way guban korkiina wuu guban meel u roonoo u badbaadi ma jirto taslaa waxay ku guban naaran bay ku guban xaamiyatan oo kulul tusqaa waxaa laga waraabin min caynin il ah aaniyatin oo iyadana kulul biyaha la cabayaay waa kul yihiin wain yastakiiu yuhaau bimaain kalmuhli saliidda marka la karkariyo inta hoosaa u kulul bay yidhaahdaanay qashanka wadata biyo kulkoodu saasoo kaleeta yahay baa la waraabin markii la waraabiya maxay noqon faqaaca amcaa'ahum xiidmuhu jarjaraya markay afka u dhoweeyaanna wejigay diirin talfaxu wujuuhahum unnaar markay caloosha gashana faqaaca amcaa'ahum xiidnahay jarjaraysaa waxaa uma adkaysan kartide hadda intaad joogto ilaahay rume ka towbadkaan dembiga camal saalixood hubto inuu sax yahay oo ilaahay hortiisa aad la tegi karta inuu saxan yahay la tag aakhiro laysa lahum ma laha wax la cuno ilaa min dariicin geedka dariica la yidhaahda maahane laa yusminu ma cayiliyo oo laguma koro jirkuna kuma xoogaysto walaa yuqnii kamana deeqo kama bi'iyo min juucin gaajo cuntada labaa loo cunaa xanuun gaajo oo ku haya inay kaa bi'iso oy gaajada kaa reebto iyo jirkaagu inuu ku xoogaystoo nafaqo iyo dux ku gasho geedkan ay cunayaan xanuun gaajana ka bi'in maayo jirkoogana nafaqo iyo dux iyo dheef ku geli mayso labadii ujeeddee cunto loo cuni jiray ma laha dariicani ma isla khisliinkii qur-aanka lagu sheegaybaa oo ilahi wuxuu yidhi falaysa lahu lyowma haahunaa xamiimun walaa طacaamun ilaa min khisliin maalinka qiyaamadaa xigto iyo qaraabo u gurman ma laha cuntona ma jirto aan ahayn khisliin khisliinka culimmadu waxay u badan yihiin dadka naarta la geliyey ee dabku gubayo dhacaan baa ka da'aya dhacaankaa ka da'aya ayaa khasliin la yidhaahdaa kaasaa cunno looga dhigayaa qaarna waxay yidhaahdeen geedda zaquumka ah ee naarta ka dhex baxda dhacaanka ka da'aya dabku ku baxayo isna khasliin baa la yidhaahdaa ama ha noqdo kii meydka ka da'ayey ama mid geed ka da-ayey ha noqdee aayaddaasi waxay sheegtay cunto aan khisliin ahayn ma laha aayaddanna waxay sheegtay cunto aan dariic ahayn ma laha dariic iyo khisliin maxay kala yihiin culamada qaarkood waa isku mid bay yidhaahdeen oo dariicu waa geedka khisliinka magacyadiisa mid ka mida ah. qaybna waxay yidhahdeen may dariicu geed qodax leh oo wax nuxuroo laga dhadhamiyaboo duxu aan lahayn wey kaasay cunayaan isna loo keenayaa waxayna ka kala dhigan yihiin labada aayadood naartood waa darajaad kala waaweyn qaybna cuntadoodu waa khisliin keliya qaybna cuntadoodu waa dariic keliya labadaba waa suuragal geeddaa mid kastaba ha noqotee ilaahay mar buu sharxay fii suurati saafaat geeddan la cunaye jinni waxay tahy marka ahli jannaha laga soo sheekeeyey iyo nicmada iyo waxay cunayaan ayaa ilahay wuxuu yidhi adaalika khayrun taasaa fiican am shajaratu zaquum sigeda zaquumka innahaa shajaratun takhruju fii asli اljaxiim waa geed naarta bartankeeda ka soo baxa dalcuhaa ubaxeediyo midhaheedu kaannahu ru'uusu shayaaiin madax shaydaan baad foolxumadiisa moodaa aadamuhu waxay iska rumaysan yihiin wax la arko shaydaan baa u foolxum wax la arkana malag baa u qurux badan haweenkii markay nebi yuusuf quruxdiisa la yaabeen waxay dhaheen maa haadaa basharan in hadaa ilaa malakun kariim waa malagba waxani malagna maynan arage waxay rumaysan yihiin malagu inuu ugu qurux baday olba qoladanna shaydaan maynan arage laakiin maynaan arag inagu yah laakiin shaydaan baan rumaysannahay waxa ugu foolxun shaydaan inuu yahay hadda haddii wax foolxun aad aragtood aad uga yaabto shaydaanunbaad sawiran haddii shaydaan sawir lagu yidhahdo waraa qaado lagu dhiibana maxaad sawiri lahayd waxaa ugu foolxuneed sawiri kartuun alcuhaa kaannahu ru'uusu shayaaiin horta ishu markay qabato waa waxaad ka sasi ood ka didi wey fainahum laaakiluuna minha famaaliuuna minha albutuun way cunayaan calooshay ka buuxinayaan kadibna biyo kulul baa la waraabinayaa uma ina lahum calayha la shawban min xamiim uma ina marjicahum la ila aljaxiim saas darteed qoladaasi halkaasay ku dhammaatay wawjuuhun wejiyada qaarkoodna naacimatun kuwa raaxaysanaya wey nicmo iyo raaxa ka muuqata iftiinkooda iftiimayaa wejigu waa cayilan yahay wuu dhalaalayaa waa faraxsan yahay lisacyihaa camalkii fiicna ay samaysay dartiina raadiyatun mid raalli ku aweeya ah halkay joogto radia allaahu canhum waraduu canhu waa iyanaa raal noqdeen marka wujuuhda naacimada marar waxaa la yidhi way iftiimaysaa naadiratun ilaa rabbihaa naadira mar waxaa la yidhi mustabshiratun way bishaaraysanaysaa waayo naciimkan iyo dembi dhaafkan iyo jannadanay aragtaa haddii waxaad rabtay ood ku nicmadii aragta soo farxi mayse markaad farxad wejigaagu waa iftiimaya waa hilaacaya mugdi kama muuqdo dulli kama muuqdo farxad iyo raynrayn suuratulxaaqana waxaa lagu fahayey fahayey kitaabkoodaa midigta laga siinaya markaasay la wareegayaan haa muqra'u kitaabiya inii danantu annii mulaaqin xisaabiya fa huwa fii ciishatin raadiya nolol fiican oo raalliga ku jira markaas lisacyihaa camalkeeda dartii raadiyatu mid raalli ah wey fii jannatin bay ku jiraan caaliyatin oo sarraysa suuraة muafifiin baan ku soo maray kalaa ina kitaaba alabraari la ciliyiin nabiguna leylaة اisraa wاlmicraaj markii lasii qaaday markuu shajaraة اmuntahaa dhaafay baa jannadii la tusay oo anhaartii jannadu meeshay ka burqanaysay baa la tusay janno koraysa darajo ahaanna u koraysa dhinaca ay jirtana koraysa ayay gelayaan jannadaa markay galaan laa tasmacu maqli maysid fiihaa jannada laaqiyatan mid laqwi iyo hadal maalaayacni ah iyo buuq iyo qaylo iyo muran iyo war badan midna ma laha silay laa yasmacuuna fiihaa laqwan walaa taiiman ilaa qiilan salaaman salaaman nabad baa ka jirta meeshaas laba muranta iyo laba isdagaasho iyo laba cuqdada isu qabtiyo wanazacnaa maa fii suduurihim min qillin ikhwaana calaa sururi mutaqaabiliina waay laa yasmacuuna fiiha lagwa ilaa salaama walahum risquhum fiiha bukratan wacashiya fiihaa jannadaa waxaa ku yaalla jannadii baa lasii tilmaamayaa tan weeye tan loo baahan yahay inaan u shaqaysanno oo shaqo la iska hubo ilaahay dartiina ka ah inaad ku gelaysana aada hubto aada samayso maalin baan magaalada meel lifta isugu nimid anoo intan qaba mid baadari ah oo isna xafiis ka soo baxay anoo xafiis ka soo baxaa liftigiiy baan isugu soo gallay muslim baa tahay soo ma aha buu yidhi haa haa baan ku iri sheek miyaa tahay buui haa anna bastaa baan hay buui laakiin kristan baana waxaan leeyaaba hadalku ugu daree wuxuu yidhi jannada baan isu wada tegi doonaa jidad <laughs> baan kala haynaaye jannada isu wada tegi doonaa intaa markuu yidhi baan soo gaarray meeshaan ku soconnay cabaar buu hadlayay taasuu ku gebagabeeyey waxaan ku yidhi alla yaa u sheegay inuusan ka janno gelayn <laughs> yaa u sheegay isagaa waxa uu samaynayo inuu janno gelayay la tahay adigana haddii aad wax qardajeexa samayso inay jannaad gelaysa kula tahay oon jidkii jannada ahayn waa nasiib darro marka aad leedahay dadkani diinbe saxay ismoodayaan inay janno gelayaan bay isu haystaan ogow waa dad bini aadamoo adoo kale ah intii bini aadam caqli iyo garaad lahaa bay leeyihiin laakiin shaydaan baa duufsaday oo waxaan sax uga dhigay adna waxaad u baahantahay mar walba intaad dib isugu noqoto war adi laftaadu amaad ku jirtaa waxaan saxanayn inaad saxanta ismoodayso waxbaad samaynaysaa waxbaad samaynaysaa dadka muslimkaana haddaad aragto wax badanoo jahli loo samaynayaa jira oo qofku uu samaynayo oo uu moodayo ajir inuu ka helayo markhaati baa ka wada tihin adiguna mar walba camalkaaga haddii aad taqaana waa taqaan intaadan aqoonina cid taqaana intaad u tagto oba waxaan aan samaynaya iga saxdheh waxaa laga yaabaa inaan moodayo jidkii jannada inaan hayo laakiin mid jinnioo baaso albaabadii shaydaanka iyo subulkuu furay inaan ku jire fiiha jannada waxaa ku yaalla caynun il jaariyatun oo socotoo dareeraysa caynun ee jinsul cayni baa looga jeedaye hal mid ma aha bal waa ilo badan suurat raxmaan laba jeer baa lagu sheegay fiihimaa caynaani tajriyaani ama fiihimaa caynaani nadaahataani laba iloodoo soconaya iyo laba iloodoo xoog u burqanaya baa ku yaalla jannada anhaar baa la sheegay iyo webiyaal soconaya marna cuyuun ilo badan inay yihiin baa la sheegay ina almuttaqiina fii jannaati wa cuyuun ina almuttaqiina fii dilaalin wa cuyuun marka caynunta jinsiga ishaa looga jeedaaye hal mid ma aha macnaheedu wailaa ilo badan inay yihiin iyo laba inay jiraanba qur-aanka meelo badan baa laynoogu sheegay ilaha qaybo ka mida waa la magacaabay caynan tusamaa salsabiila cayn zanjabiil lagu daray min tasniimin cayn ah oo suurat lmutafifiin aan ku soo marnay ilaha magacyo badan bay leeyihiin noocyo badan bay leeyihiin webiyadaa ka burqanayana qaar caanaa qaar biyaa qaar khamriah iyo qaar kale kafraad muxuu ahaa malaba aad xasuusatay aayaddii marka taasna ku tal wafii fiihaa waxaa kaloo jannada ku yaalla sururun sariiro marfuucatun oo koreeya sariir dheer baa ku taalloo wax walba aad ka arki iyagoo ay iska arkayaan dana diyaaradaadu waa iyada gaarigaagu waa iyada cala alaraa'iki yanduruuna waay sariirtaasi hadda haddii aad aragtay meelo boton iyo koronto ku shaqeeya sariirtaadi dareenka qalbigaagay ku shaqaysaa meel allaale meeshaad doontaba waf iyadaa kuula dhahaysa marka sariiraha marfuucatun weliba iska soo horjeeda meelo badan baa lagu tilmaamay dahab ka samaysan mar ilaahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala muttaki'iina calىa sururi masfuufati sariiro safan bay ku tiirsan yihin marna waxaa muttaki'iina calىa sururin baطaa'inuhaa min istabraqin barkimaheedu istabraq xariir bay ka samaysan yihiin mar waxaa la yidhi muttaki'iina sururin mawduunatin mar waxaa la yidhi calى muttaki'uun in badan baa sariiraha jannada la sheegay sariirihii waa sariir sarraysa jooggeeda iyo darajadeeduba sarreeyaan hadda sariirahan jinniye marba meel mid ka jabaysa ee furaashkoodu dhammaanaye mid baa liicday laleeyahaye ay ugu adkaato mid ay ugu soo taagan taagantaho waa bir laleeyahay kuwaas maaha wa akwaabin koobab oo mawduucatin la dhigay koobab wax lagu cabo baa saa u daadsan nabigu wuxuu ku tilmaamay cadada nujuumi samaai xidigaha cerku say u badan yihiin yay u badan yihiin koobabkaasi laba tilmaamoodba qur-aanku waa ku tilmaamay mid waa middan wa kowbka waxaa la yidhaahdaa kan wax lagu cabo een dheg la qabsada lahayn hadduu dheg la qabsada leeyahay ibriiq baa la yidhaahdaa kuwaasna jannada way yaallaan kuwo dheg la qabsada leh iyo kuwo aan dheg la qabsada lahayn labadaba meesha waa daadsan yihiin wa abaariiqa wa ka'sin min maciinin marka abaariiqdaas haddana koobabkaasi adu qaadan maysid adiguna darsan maysid adna ku shugan maysid da'yartii aطfaalu ahli اljanna baa adeegaysa wayatuufu calayhim wildaanu mukhalladuuna maxay la wareegayaan biakwaabin wa abaariiqa kuwa dheglaya kuwa aan dheg lahayn yuaafu calayhim bصixaafi min dahabin suxuuntiina waata wa akwaabin wa fiiha maa tashtahihi اlanfusu yuaafu calayhim biaaniyatin min fidatin wa akwaabin kaanat qawaariira kuwa dhala ah oo wax gudaha ku jira la arkayo intaasoo dhanba waa lagu ururiye wa akwaabin oo mawduucatin la dhigay oo la safay iyo wanamaariqa barkimo masfuufatin la safay barkimaha midaad ku seexato midaad ku degdegsato midaad xusul ka gashato midaad lug saarato midaad dhinac iska geliso adu saa dooni dheh barkimuhuna waa ciiddaa camaarey waay saf bay saa u wada yaallaan adu inaad saftood habayso uma baahnid iyagaa sidooda u safan sideedaad mid walba ku isticmaali adu qaadi maysid dhigi maysid hagaaji gogosha iyo barkintii way dhacday way jircday soogad ma leh war waxaasoo nicmo ah taalla wazaaraabiya sajaayadiya gogol baa taalla mabhuuatun la firdhiyey iyaduna sajaayada nooc walba leh khudrin kuwa cagaaran baa ku jira kuwa midaba kalalaa ku jira allaale wa fiiha maa tashtahiihi anfusu dheh intaana waa nicmada taalla wey taa weeye talla ina yidhi markii iyada iyo naartii la isbarbar dhigay limili haada falyacmal ilcaamiluun tan oo kale dadkii shaqaysanaya ha u shaqaystaan wa fii daalika falyatanaafas ilmutanaafisuun iyada ha u tartamaan maxaa loogu tartamaa iimaan saxiixa iyo camal saalix baa loogu tartamaa waxaa loogu tartamaa inaad ilaahay ka cabsato wixii khalad kaa dhacana ka towbad keento waxaa lagaga cabsadaa inaad biriga iyo ixsaanka ku dadaasho abwaabta khayrkana ilaahay wuxuu u badiyey dadka inba qayb baa loo fududeeya qayb bay salaadu dhib ku tahay laakiin sadaqadu u sahlanta qayb bay xoolaha bixintoodu dhib ku tahay laakiin inuu soomo soonka inuu badiyo ay u sahlanta qayb bay intaa dhib ku tahay laakiin wax akhrisku u fuduyaho qur'aan inuu akhriyo u fududahay abwaabta khayrka laguguma ciriiriyin qof walba kii u fududaada ha badiyo insha allah albaabkeeduu jannada ka geli innagana ilaahay inoo fududeeyo intaa markii laga hadlay iimaan bilyowmi alaakhir iyo dadku aakhare markay tagaan naciim iyo ciqaab wixii la kala mudanayo baa laga hadlay ilaah iyo jiritaankiisa iyo in la rumeeyo waxa ku tusaya qur-aanku wuxuu in badan u soo celceliyo xilligaasna way jirtay mar walbana way jiraysaa wakhtigeennana wayba kasii dartayba oo hadda waxaa baltaagan tahay waagii hore moogtahay dadka xataa xumaadee leexda oo innagaa u yeeli jirnayoo uu la carari jiroo wuu dhuuman jiray hadda ilaah ma jiradii baa lagugu yeerayaa ilaah ma jiro baa lagugu yeerayaa nin meelaha nairobi baan joogaa igu yidhi usbuuci hadda inaga tegey baa dhowr jeer whatsapp ii soo diroo kiliibyo ilxaad ka sheekaynaya qoraal baan u diro waxaan ku ihi maxaad ka wad maxaad ka wadaa kiliibyadaad ii soo dirayso inaad mulxid noqotaan rabaa ku yii inaad mulxid noqoto inaad mulxid ilaahay ma jira inaad tiraahdo waxaan ku yidhi adigu ma mulxid baa tahay markaasuu yidhi haa anigu ilah ma aqoonsanin waa soomaali soomaali buu qoraya ogow halkaasay maraysaa dad saasoo kaleeta ah mar walba jira mar walbana jiri doona way ku qabsan ama adayba ku soo doonan oy ku soo maagi waa inaad difaac leedahay ood garanayso ama adaaba u baahan inaad wax u sheegtoo dadka ka dhiciso iyadana waata adduunyadan wax iska samaysma ma jiro qalinkani haddaan ku iaahadaad ku idhaahdo isagaa is ururiyey oo isa sameeyey oo is alxamay oo hadda isku shubay waxaad idhihi wadaad ma waalatay waxaad leedahay waa dhakhtar hala geeye wadaadka waa la galan male maskaxaad ma fuyoobe bal isbitaalka naga geeye markaasuu wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo uunkan iyo kownkan isagaa iska samaysmay ilahi wuxuu yidhaha falaa yanduruuna miyaynan fiirin oynan dhugan ila alibili geela kayfa khuliqat sida loo abuuray wa ila asamaa'i cirka kayfa ruficat sida loo kor yeelay wa ila aljibaali buuraha kayfa nusibat sida loo istaajiyey wa ila alardi dhulka kayfa sutixat sida loo goglay ee loo fidiyey cirku waa korkaagii dhulkuna waa hoostaadii cirka waad huwan tahay dhulkuna waa gogoshaadii buurtuna dhulkiibay haysaa geeluna xoolahan aad intifaacsanayso buu ugu qiibo iyo wanaag badan yahay bal geelan ka soo qaad nafley haddaad rabto sidee ilaahay u abuuray wakaa iska socda intaasoo culaysuu qaadayaa intaasoo caanaha ah laga maalayaa mar waa la raranayaa mar waa lagu guurayaa mar la waa gaadiid ceshanayaa mar waa la maalayaa mar ilmahaa la saaranayaa mar waa la gadanayaa mar hilibkiisaa la cunayaa oo la qalanaya mid walibana geela waxa gaarka loogu sheegay hilibkiisuna waa ka nacfi badan yahay hilbaha kale caanihiisuna waa ka nacfi badan yihiin caanaha kale caanihiisiina xanuuno badan baa hadda lagu daaweeyaa duxdan dadkii hadda cunto la cuni la yahayna waxay leeyihiin isagu duxdaa badan hilibkiisu ma lahano waxa u badanee jirka iyo lafaha xoogeeyana isaga way hadda gaaladii diidi jirtay baa intay xerye u sameeyeen bay caanihiisa hilibkiisa dhoofinayaan markaasay intay rareen bay wadamadoodii ku beerayaanoo ku tabcayaan saa darteed war geelen hortiineed maalaysaan carabtii lala hadlayeyna xoolaha ugu badan ay qadarin jireen ay jeclaayeen ay qiimayn jireen ay ku dhimanayeen geel buu ahaa marka waxaa l wargeelan aad maalaysaan ead ku dhimanaysaan ee qiimaha idinla leh horta ma abuuray maya miyaydaan arag sida ilaahay u abuuray midinkaa abuuray maya misagaa is abuuray maya yaa abuuray cid baa abuurtay ilaahaygii abuuray miyaydaan ku aqoonsanayni nicmoolaydoo dhanna si guud baa laynoo xusuusiyey ilaahayna ku aqoonsanno geelana si gaaraa ah manaaficdiisa qur-aanka laynoogu sheegay nicmooleydii margu xaf suuratu yaasiin laynagu yidhi awalam yarow annaa khalaqnaa lahum mimaa camilat aydiina ancaaman fahum lahaa maalikuun wadallalnaaha lahum waan u laylinay fa rakuubuhum iyaday fuulaan wa yakuluuna iyaday cunaan walahum fiihaa manaaficu nacfi kalena way ku qabaan wa mashaaribu waxbay ka cabbaan afalaa yashkuruun miyaay ku mahdinayn geelana waxaa la yidhi walakum fiihaa jamaalun geel baad leedihiin xiina turiixuuna wa xiina tasraxuun markaad soo galbanaysaan iyo markaad foofaysaan wataxmilu ahqaalakum ilaa baladin lam takunuu baaligiihi ilaa bishiqi اlanfus waad rarataan culayskii iyo rarkiinniina meelaydan gaari karin bay idiin geysaan ina rabbakum lara'uuf raxiim wاlkhayla wاlbigaala wاlxamiira litarkabuuhaa waziinatan wayakhluqu maa laa taclamuun dhuuraha wilasamaai kayfa ruficat samada sida loo kor yeelay ilaahay qur-aanka waa ku soo celceliyey samada rafaca asamaawaati bikayri camadin tarawnaha samaduu kor yeelay tiir hayana ma laha yaa haya samadaas qur-aankaa lagu sheegay in allaha yumsiku asamaawaati waalarda an tazuula cirkiya dhulka inay dhaqaaqaan ilaahay baa ka haya marna waxaa layihi qul induruu maadaa fi samaawaati waalard bal cirka iyo dhulka aayaadka ilaahay ay ku jiraa fiiriya wamaa tuqni ilaayaatu wannuduru can qowmin laa yuminuun xujo iyo daliil la keenay iyo digniin qof aan rumaysnayn waxba ka tari mayso ilaahayna u qadarin inuu rumeeyo mar waxaa la ina yidhi afalam yanduruu ila asamaa'i fowqahum kayfa banaynaaha wazayanaaha wamaa lahaa min furuuj cirka ka sarreeyay mina arag saan u dhisnay saan u qurxinnay wax dildilaac iyo dulaal iyo leexsan inaan lahayn farjic ilbasara hal taraa min futuur aladii khalaqa sabca samaawaati طibaaqa ma taraa fii khalqi الraxmaani min tafaawutin farjic ilbasara hal taraa min futuur uma arjic ilbasara karatayn yanqalib ilayka albasaru bal cirkan ilahay miyaad ku aqoonsan weyda waila aljibaali buuraha kayfa nusibad sida loo taagay ee dhulkiina u hayso dhagax iska taagan wey quruun baa dhammaanaysa boqol sanaa dhammaanaysa kun sanaa dhammaanaysa buurto dha wuxuu sideedii wey haddana ilaahay aakhare markuu doono tamuru maro saxaabigu ka dhigay marka dambana waa la wadaa burburinba walidaalika buurihii iyo dhulkii iyo samadiiba aayaad kale la keenay afalam yanduruu ila asamaa'i fowqahum kayfa banaynaaha wazayannaaha wamaa lahaa min furuuj waalarda madadnaaha waalqaynaa fiiha rawaasiya waambatnaa fiiha min kuli zawjin bahiij soo suuratu qaaf mahayn sidaasaa aayaadka la wada xasuusinaya intaas baa la wada xasuusiyo aayaadka mucjizaadka walalardi dhulka kayfa sutixat sida loo goglay waalarda bacda daalika daxaaha alam najcal ilarda mihaadan wayda alardu qiyaamadana waa la sii fidin doonaa markii dadkii kala quruur horreeyey isu wada dulyimaadaan fadakir waani gunaanadkii waa marka innamaa anta waxaadun tahay mudakirun mid waaninaya lasta calayhim korkooda ma tihid bimusaytirin mid lagu salliday oo qasbaya oo qasabku islaaminaya ma tihid qasabku laguma islaamo iimaankana layskuma qasbo adiga nebi maxamedow waanadaadu iyo waajibkaagu gaadhsiin weeye sida ilaahay u yidhi fahal cala arusuli ila albalaaqu lmubiin rusushu gaadhsiin waxaan ahayn miyaa laga rabaa fa calayka albalaagu wa calayna alxisaab adi baa ku saaran annagana xisaabta annaga inoo taallaa in calayka ila albalaagu waxaan gaadhsiinahayn kuma saara innamaa anta mundirun walikulli qowmin haad adugu aduun u digaysaa ilaahay ummad kastana mid hanuuniyo u digaa loo soo diray laysa calayka hudaahum walaakin allaha yahdi man yashaa adi hanuuninta kuma saarna qalbigoodana ma gelin kartid ilaahay baa taa qalbiga haya laakiin adu gaadhsiin baa lagugu leehay saa darteed nabigaa waxaa laleeyahay waxba ha isku dhibin haisdhabar jebinin waajibkaaga gaadhsiinta a gudo qalbiga hanuunka gala rabbi baa xukumo xakameeya haddii aad adigu gaadhsiiso qasab kuma lihid qasabna kuma islaaminaysid qasab ku rumeeyana maaha xujada ku og annagan isukaayadaa ilaa man tawallaa laakiin man tawallaa qofkii jeedsada oo wakafara gaalooba fayucadibuhu اllaahu ilaahay baa cadaabaya alcadaaba cadaab alakbara oo weyn cadaabka weynida badan ilaahay baa cadaabaya waa qiyaamada iyo aakhara marka la tago oo qayb laga soo sheekeeyey dulligay mudan doonaan iyo waxay cuni doonaan qofkii beeniya ee wacdiga iyo waanada qaadan waaya aayaadkaa ku waansami waaya alla rumayn waaya rusushiisa raaci waayaaye fayucadibuhu اllaah allaa cadaabaya alcadaab alakbara cadaab weyn cadaab weyn aakhare inuu yahayna meelo badan baa qur-aanka lagu sheegay fii suurati alqalm waxay ahayd walacadaabu alaakhirati akbaru low kaanuu yaclamuun cadaabka aakharaa weyn hadday ogaan lahaayeen waxaa la mid aan aayad u dhow suuratu zumar walacadaabu alaakhirati akbaru low kaanuu yaclamuuna waa aayad kale suuratu zumar ahayd waa aayad kale walanudiiqanahum min alcadaabi اladnaa duuna alcadaabi alakbari cadaabka weyn ee kani ka sokeeya waa ke waa ka qiyaamada marka ile subxana wa taala faadaaqahum allahu اlkhizya fi اlxayaaةi اdunya walacadaabu اlaakhirati akbaru low kaanuu yaclamuun walacadaabu اlaakhirati akhza isagaa dulli badan wahum laa yunsaruun wa yowma alqiyaamati yuradduuna ilaa ashad اlcadaabi adaygaa wuxuu ku dheer yahay waa ka wakti dheer yahay walacadaabu اlaakhirati ashaddu wa abqa isagaa ka jiritaan badan intaasaa qur-aanka meelo badan lagaga sheekaynaya cadaabkan haddaba la sheegayo fayucadibuhu اllahu اlcadaaba alakbar waa kii aakhiree naarta weynay sugaysay waay ilahay naga badbaadiyo ina ilaynaa annaga xagga iyagoo alla ah baa iyaabahum soo noqoshadoodu ahaatay in yar baynu dunyada fagfaglayn doonaan way dhimanayaan annagayna noo soo laaban doonaan uma ina calaynaa korkayagay xisaabahum la xisaabtankoodu ahaatay annagoo allah abaa ah la xisaabtami doona suxuftii acmaashooda u keeni doona miisaankii xumaa iyo samaa keeni doona annagaa camalkoodii ku caddayn doona xujadii iyo daliilkii iyo markhaatigana hordhigi doona in ilaahay la xisaabtamayo waxay dhammaystir u tahay inamaa dakir inamaa anta mudakir wixii xisaabtan iyo cadaaban rabbibaa iskale sida ayad kale lagu tilmaamay in xisaabuhum ilaa nabin wuxuu yidhi in xisaabuhum ilaa calaa rabbi low tashcuruun haddaad garanaysaan la xisaabtankooda rabbi keliya iskale waxaa kaloo lagu yidhi maa calayka min xisaabihim min shay nabiga wamaa min xisaabika calayhim min shayin fatarudahum fatakuuna min aaalimiin adiguna kulama xisaabtami doonaan adna xisaabtankooda kuma saaraan rabbi baa la xisaabtamaya qof walba rabbigii baa la xisaabtami doono xisaabi rabbi agtii bay taallaa in calayka ila albalaaq ama fainamaa calayka albalaaqu wa calayna alxisaabu unbay labadan aayad aayadahani tilmaamay ina ilaynaa xagga yaga ee iyaabahum soo noqoshadoodu ahaatay uma ina calaynaa korka yaga bay xisaabuhum la xisaabtankoodu ahaatay xisaabta allah inoo fududeeya xisaabtaa ninkii lagu adkeeya waa adag tahay allah inoo fududeeya inaan noqonayno waa hubaal in layna xisaabin doonana waa hubaal laakiin suuratuinshiqaaq waxaan ku soo marnay qofkii xisaabta lagu adkeeyaay in la cadaabi doono alla inaguma adkeeyo subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atuub ilayk